بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وحنكب الله بين آيات كنتن يا أفر إلى آيات تضباطا يلح سورة الكهف آيات دي وروحي أهد ورأى المجرمون مجرمون توي أركي النار iyagaa lagaga nixin naartii oo meeshan taagan fadannuu waxay u malayn waa malo xaqiiqo ah annahum iyagu muwaaqicuhaa inay ku dhiciyaan walam yejiduu heli maayaan masrifan leexasho canaha ay ka leexdaan allah marka wuxuu leeyahay dadkii cudurdaarbaa cudurdaarkii waa laga zuuliyey walqad sarrafnaa waan caddaynay waan soo celcelinay fii hada alqur'aani qur'aanka linnaasi dadka min kulli masalin tusaale kastoo caqligala wa kaana alinsaanu insaankuna wuxuu ahaaday agara kii badan jadalan xagga dooda kaana alinsaanu akara shayin shay ka badiyey wey jadalan xagga dooda allah wuxuu leeyahay dadka in badan baa qur-aanka loogu sheegay oo wax walba loogu cadi wax kastoo caqligal ah wax kastoo wanaagsan yaa loo sheegay dadka marka dood badni baa lagu ibtileeye wey nabiyullaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam cali iyo faadumo oo gurigii jooga yuu u tegay oo markaasuu yar salaada horteedii miyaydaan tukanin buui cali wuxuu yidhi yaa rasuulallah naftayada allaalaho markuu doonana na soo toosin markuu doonana aana toosinayn nabigu waa iska dhaqaaqay wuxuu maqlay cali nabigo bawdada gacanta ku dhufan oo leh wa kaana alinsaanu akara shayin jadala marka dee cali waxaaskiisii buu la joogay nabigana waa sodogi marka dee qabaysii waxaasaa rabnaa inuu yidhaah way ku adkayn walqad sarafnaa waan cadaynay oon gadgadinay fii hada alqur'aani qur'aanka linaasi dadka dartii min kulli masalin tusaale kalo tusaale kastoo caqligal wa kaana alinsaanu dadkuna wuxuu ahaaday agsara shayin shay kii badiyey jadalan xagga dooda wamaa manca annaasa dadka uma diidin an yu'minuu inay rumeeyaan id waqti jaa-ahum ulhdaa hanuunku u yimid oo wayastakfiruu rabbahum rabbigood ka qufraan dalbaan ilaa an ta'tiyahum inay u timidun mooyaane sunnatu lwaliina kuwii caadadooda aw yaatiyahum alcadaabu cadaabku uu u yimaado qubulan si toos oo caddaana dadka waxaa u diiday inay muminiin noqdaan alla khofna dalbaan waa cadadii dadkii hore dhaqankii dadkii horea u yimid dhaqantii dadkii hore ay diidi jireen xaqa ay waxbeeniyeen waa dhaqankii dadkii hore intaa unbaa u diiday wax kale oo u diiday ma jiraan dhaqankii dadkii hore ay qaateen dhaqankii dadkii hore lagula dhaqmay wuxuu ahaa in cadaab loo soo diro hadday diidaan ama dhibaato kale ay ku dhacdo laakiin allah subxaana wa tacaala wuu ka dibdhigayo waxa weye dadku inay toobo keenaan baa fursad loo siinaya marka macnaha waxa weye dadku inay muminiin noqdaan waxaa u diiday markuu hanuunku u yimid cadadii sidii hore kuwii horeba siay u diidi jireen bayano u diideen wey uma manaca naasa dadka uma diidin oo kama mancin an yuuminuu inay rumeeyaan id jaaahum ulhudaa hanuunku markuu u yimid oo yastakfiruu rabbahum rabbigood ka qofnaa dalbaan ilaa an taatiyahum inay u timaado mooyaane sunnaة waliina kuwii hore dhaqankoodi kuwii hore waxay ku diidi jireen bay kuwana ku diidayaan aw yaatiyahum lcadaabu cadaabku u yimaado qubulan si cadaana uu ugu yimaado marka waxa weye kuwii hore siday mari jireen wadadii hore unbay mareen wey macnihi wamaa nursilu ma dirabu alla almursaliina mursaladiinta ilaa mubashiriina inay bishaaraynayaan mooye liman aamana wamundiriina u liman kadaba wayujaadu liladiina kuwii way murmi kafaruu gaalo bilbaaili baail bay ku murmi waxaan xaq ahayn bay meesha soo dhigin liyudxiduu inay ku burburiyaan oo ku daciifiyaan bihi baailka alxaqa ku daciifiyaan watakhaduu waxay ka yeesheen aayaatii aayadahaygii kii kowniga ahaa iyo kuwii samaawi ahaaba iyo wamaa wixii unzuruu loogu digay usaanjaasaas bay ka yeesheen mursaliinta alla wuxuu u diray ujeedada loo diray ku jirta cidda muminiinta inay u bishaareeyaan kuwa kalena cadaab uga digaan gaalada dhaqankoodu waxaa weeye markay murmayaan baail bay ku murmi baail bay ku murmi markay murmayaan waxay rabaan xaqa inay ku burburiyaan aayadihii iyo wixii loo soo dejiyeyna ku jeesjeesayaan hadda fi lwaqti alxaadir dad waxaa jooga inaga ka mid aho haddii qur-aanka iyo xadiidka loo sheego oo hebel baaba saa yidhi buu ku hebel baaba saa ku riyooday hebel baa afwaa sidaa noogu sheegay hebel miyaad ka cilmi badan tahay sidaasay kula soo horjoogaan dad fara badanoo hadda jooga wey waa baail bay ku murmayaan wey wamaa nursilu ma diro almursaliina kuwa mursaliinta ah ilaa mubashiriina inay bishaaraynayaan mooye ciddii raacda wamundiriina ay udigi ciddii xaqa diida wayujaadilu ladiina kuwii waxay ku murmi kafaruu gaaloobay bilbaaili waxaan xaq ahayn bay ku murmi oo baaila liyudxiduu inay burburiyaan oo daciifiyaan bihi baadilkaa alxaqa ku daciifiyaan ila markii xaq iyo baadil laysa soo barbardhigo dad fara badan baan xaqa garanaynin kuwa baadilka ah aan hebel hebel wuu ka garhelay wey watakhaduu waxay ka yeesheen aayaatii aayadahaygi samaawiga ahaa iyo kuwii kawniga ahaa labadaba iyo wamaa shaygii unzuruu loogu digay husuan jeesjees bay ka yeesheen marka allah wuxuu leeyahy bal meeshan fiiri waman axadkeebaa adlamo ka dulmi badan miman axad dukira lagu waaniyey biaayaati rabbihi rabbiga aayadihiisa lagu waaniyo aayadii loo soo daliiliyey oo facradu canhaa ka jeedsaday wanasiya iloobay maa qadamad yadaahu gacmihiisu waxay u horumariyeen iloobayo ciqaabta ka horeysaba aan ku talagashanayn gaalnimadii iyo wixii uu la yimid waaba ilowsan yahay allah wuxuu leeyahy inaa anagu jacalnaa waxaan yeelnay calaa quluubihim qalbiyaalkooda akinatan dabool an yafqahuuhu lianlaa yafqahuuhu si ayna u wa fii aadaanihim dhagahoodana waxaa yili waqran culays way dhago culus yihiin xaqay ka dhago culus yihiin waa dhago culays macnawi ah wain tadcuuhum haddaad ugu yeedho ilalhudaa hanuunka haddaad ugu yeedho falan yahtaduu hanuuni mahayaan idan waktiga aad u yeedhay abadan weliba si kasta haddaad hesho bal aayadana dusha say inooga saaran tahay dhow yaa ka dulmi badan qof inta qur-aanka kariimkaa ah loo sheegay oo sunnada markii aayad lagu sheego waa inaad ku joogsataa oo xadiidka nabiga lagu sheego waa inaadan muran kale meesha keenin waxay iloobeen kuwaasi wixii ay hore oo gaalnimo ahaa yay iloobeen oo ciqaabi inay sugayso yayna ka warhayn allah wuxuu leeyahay qalbigooda waan daboolayo si ayna waxba u fahmin dhagahooduna way culus yihiin weligood hanuuni maayaan marka marka aayaddu sida inoo dul saaran tahay qof qur-aanka loo sheegay oo lagu waaniyo aayad loo daliiliyo faraha ka qaado ka jeeta aniga ima khusaysa waman xadkeebaa adlamu ka dulmi badan miman axad dukira lagu waaniyey biaayaati rabbihi rabbigii aayadihiisa lagu waaniyey oo faacrada ka jeedsaday canhaa aayaddii xaggeedii ka jeedsadayo aniga ima khusaysayna ku camalfali maayo wanasiya iloobay maa qadamad waxay hormarsay daahu gacmihiisa gacmaha waxaa loo cabiray wuxuu horumarsaday wey gacmaha acmaasha inta badan yaa gacmaha lagu qabtaa saasaa gacmaha loo cabir wuxuu iloobay wixii horumarsado gaalnimo iyo shirki ahaa oo ka horeeya ciqaabi inay sugayso yuuna ka warhaynin inaa anagu jacalnaa waxaan yeelay buu alla yidhi calaa quluubihim qalbiyaalkooda akinatan daboollo an yafqahuuhu lianlaa yafqahuuhu si ayna u fahmin wa fii aadaanihim dhagahoodana waxaan yeelay waqran culays macnawi ah xaqa ma maqlayaan weeye wain tadcuuhum hadaad ugu yeedho ila lhudaa hanuunka qur-aanka iyo sunnadii nabiga hadaad ugu yeedho falan yahtaduu hanuuni maayaan idan waktigaa abadan weligood hanuuni maayaan warabuka rabbiga alafuuru ka dhaafo weeye duraxmati raxmadda u saaxiibka ah low yuaakhidum hadduu u qaban lahaa dadka bimaa kasabuu waxay shaqeeyeen oo dembi ah lacajala lagu usoo dedejin lahaa alcadaaba cadaabka usoo dedejin lahaa dembiga ay sameeyeen maa taraka calaa dahrihaa min daab haddii ilaahay dembigooda u qaban lahaa axad noolaan lahaa ma jiro bal lahum waxaa u sugnaaday mawcidun wakti baa u oo lan yejiduu ayna helayni min duunihi ayrkii mawilan meelay u leexdaan allah wuxuu leeyahay allah waa afuur raxiim raxmad buu leeyahay waa lainoogu baaqaya alla raxmadiisa haka tegina alla raxmadiisa weydiisa haddii dadku dembigay la yimaadaan uu qaban laha cadaabkaaba usoo bixi lahaa laakiin alla subxaana watacaala wuxuu ugu talagalay inuu cadaabka ka dibdhigo dad badan baa rumayn doona dad badanoo islaama dhalan doona in cadaabka laga dibdhigo allah baa ugu taglay marka wakti baa jirta dhinacii wa aan jirin oo markay dhintaan laga bilaabo qabriga laga bilaabo ilaa qiyaamada kama leexan karaan cid ka leexan karaa ma jirto wa rabbuka rabbiga nabiyullaahi maxamedow alkafuuru ka dhaafo weeye oo dhaafa ciddii weydiisata durraxmati raxmad u saaxiibo weeye marka raxmaddaasi muminiinta keliya khaas ku tahayna waa layidhi bay gaalada qudheeda wuu naxariisano cadaabkiibuu ka dibdhig balse ay u tooba keenaan low yuaakhiduuhum qabto alle bimaa kasabuu waxay kasbadeen oo dembi hadduu alla u qaban lahaa lacajala lahum wuu soo dedejin lahaa alcadaaba cadaabka usoo dedejin lahaa bal ee looma soo dedejinine lahum waxaa usugnaaday mawcidun ballan oo lan yejiduu ayna helayn min duunihi isaga keyrkii mawilan meelay u leexdaan ballan meelay ka maraan aan lahayn wa tilka alqura wa tilka taa lagaaga soo sheekeeyey qur-aanka dhan baa la sheegay alqura ee magaalooyinka ah ahlagnaahum waanu halaagnay lamaa dalamuu markay dulmi sameeyeen wajacalnaa waxaanu yeelnay mahlikihim halaagooda mawcidan wakti baanu yeelnay qowmkaa laga qowmu nuux iyo qowmu luud iyo qowmu shucayb iyo qowmu huud iyo dadkaa faraha badan ee laguu sheegay ee lagaaga qisooday waan halaagay bu alla yidhi markay dulmi sameeyeen marka halaagooduna wakti buu lahaa buui wakti markii ayna dhaafayn iyuu halaagoodu lahaa buui waa markii in badan loo digo loo digo waa waktigaa halaagoodu waay marka nabiga waxaa loo sheegayaa ummadihii hore sidaasaa loo ummadan dacwada gaadhsii hadday ku diidaan de ciqaabbaa meesha u taala ciqaabbaa u taala laakiin intii nabi muuse ka horreysay buu halaagu ahaay intii nabi muuse ka dambeysay jihaadka yaa la sharciyeeyey oo baa la fasaxay halaagii gamta ah ma joogo laakiin wax u dhegmaa meeshii joogo abaar cudur xukuumada oo dulmi yeelata waxaasaa lama dulmiga kadaalika sidaasaa yaa la isu duldhigi waay wa tilka taa lagaaga soo sheekeeyey ee lagaaga qisooday alquraa ee magaalooyinka ah ahlaknaahum waanu halaagnay he lamaa dalamuu markay dulmi sameeyeen oo shirki la yimaadeen oo xaqii diideen wajacalnaa waxaan u yeelay limahlikihim halaagooda mawcidan ballan baanu yeelnay waa markii laga xaal waayo oo wax walba inta loo sheego laga xaal waayo wey waid qaala muusa id waqti xus qaala uu yidhi muusa muuse lifataahu yarkiisii khaadimka ahaa laa abraxu faaruqi maayo ka zuuli maayo inaan socdo yaa meeshaa ku jirta xataa abluqa ilaa aan gaadho majmaca albaxrayni labada badood meeshay ku kulmaan aw amdiya aan socdaba xuquban aw amdiya ilaa an amdiya bay macnaha ka dhigan tahay awdaasi ilaa an amdiya ilaa aan ka socdo xuquban muddo dheer falamaa balaqaa markay gaadheen majmaca baynihimaa labada badood meeshay ku kulmeenna siyaa way iloobeen xuutahumaa xuudkoodii fatakada xuskii wuxuu samaystay sabiilahu wadadiis fi lbaxri saraban jeexdin badii intuu ku dhex booday oo sidaa ugu dhex booday iyo biyuhu qalalaya markaasuu halkaasu ku libnay marka muuse ma arkaynin qisadu waxay ahayd nabiyulaahi muuse calayhi salaam yaa khudbeeyey oo nicmadii ilaahay reer banu israaiil siiyey yuu u khudbeeyey markaasaa waxay dhaheen muusow wax kaa cilmi badani ma jiraa maybuuri wax wuxuu alla u sheegayaa ku kaa cilmi badan baa jira oo majmucalbaxrayn joogo adoon aanu siinay markaasuu ilaahu seen ugu taga marka waxaad qaadataa baa layidhi kalluun wiilkan yabna ha ku raaco ee yuushac binu nuun binu ifraasiin binu yuusufa ha ku raaco kalluun dubanna qaado oo dambiil ku ridaa layidhi kalluunkaasi meeshuu idinkaga baxsado halkaasaad ka helaysaan baa marka qisadu saas ahayd bukhaari qisadii oo taxan yaa sheegaya waid waqti xus qaala muusa muuse uu ku yidhi lifataahu wiilkiisii khaadimka ahaa fataha luqada carabta qofka khaadimkaa nin weynba ha ahaadee khaadimkaa fata laydha maxaa yeele khidmada inta badan caruurtaa khidmaysa marka qof kastoo khaadima waa nin dhallinyaro awey ah laa abraxu faaruqi maayo inaan socdobaa meeshaa ku jirta xataa abluqa ilaa aan gaadho majmaca albaxrayni labada badood kulankooda waa baxru ruum iyo baxru faris wey bariga baxru faris iyo galbeedka baxruum wey meesha iska qabtaan wey waa rum iyo faris waa labadii carabta hareeraha ku hareereysanayd falamaa balaqaa markay gaadheen majmaca baynihimaa labada badood kulankooda markay gaadheen masiyaa way iloobeen xuutahumaa xuudkoodiibay iloobeen fatakhada wuxuu ka yeeshay sabiilahu wadadiisii uu marayay filbaxri badda dhexdeeda saraban jeexdin markuu sidaa badda biyihii qalalaya markaasuu iska dhexma marka yarkaa arkayey oo indhaha ku hayay muuse meel salaxay seexdeen way seexdeen bar iyagoo hurda iyo waa berigii way ka kaceen waa berig maalintao dhan bay socdeen habeenka o dhanna way socdeen maalinta dabu warqadadii inoo keen markaas halkii weeyaan falamaa jaawazaa meeshii markay gudbeen qaala wuxuu ku yidhi lifataahu yarkiisii khaadimka ahaa aatinaa inoo keen qadaa'ana qadadeennii inoo keen laqad laqinaa waxaan kala kulnay min safar ilaa safarkeena hadaakana nafsaban daal baynu kala kulnay warqadadii inoo keen habeenkii meeshay seexdeen salixii aroortii iyay ka kaceen iyagoo salixii wiilkiina wuu iloobay shaydaan baa ilowsiiye buu leeyahay maalintii oo dhan bay socdeen habeenkii dambena way socdeen maalintii dambe qadadii yuri bal qadadii inoo keen alla ma ogeyd buuri meeshii ma ogeyd halkii inaan kuu sheegana shaydaan baa ilowsiiye wuu arkayay ila wiilkuy marka safarkan markii intii meesha uuna soo gaadhin nabi muuse ma daalin daal ma markuu ka tegay meeshii yuu daal dareemay falamaa jaawazaha markay gudbeen qaala wuxuu ku yidhi lifataahu wiilkiisii yaraa aatinaa inoo keen qadaa'anaa qadadeennii laqad laqinaa waxaan kala kulanay min safarinaa safarkeena haadaa ee kana nasaban daal baan kala kulannay qaala wiilkii markaas xusuusta ara'ayta bal waran id wakti aweynaha aynu u dumanay ila sakrati sallixi o aynu seexanay fa innii anigu nasiitu lxuuta xuudkii waan iloobay wamaa asaaniihu imana ilowsiinin ila shaydaanu shaydaan mooye anadkure inaan xusuusto shaydaanku ilowsiiye markii ciraabta la yidhi anadkurehdo bedelishimaal baa la yidhaaho ansaaniihu halkaasaa laga bedeli bedelishimaal baa la yidhaha watakada wuxuu ka yeeshay sabiilahu wadadiisa filbaxri cajaban wax lalayaa waxaa weeye wiilku wiilka hadalkiisii weye markuu baalku badda ku booday yaa badiibaa kala qalalaysa biyihiibaa qalalay waa wax lala yaab wey waxaa dadka qisada qaar leeyihiin meeshaasa laay joogeen laag yar ku tiilay caynulxayaad la yidhaah yaa ku tiilayban caynulxayaa marka wix alla waxa ay laagtaas biyaheedu taabto uu noolaan baa marka bilmatel markay cabayeen baa biyihii dulduulkoodii yaa ku waa qisa sidaas xadiis ma aha adug kalluunkii wuu noolaada waxay la yaabeen kalluun duban oo qayb la cuno haddana noolaada ordaya yeelayaan waa cajiib wey qaala wuxuu yidhi arayta bal ka waran id waqti aweynaa aanu dumanay ila sakrati salixii ma garanaysaa fa innii anigu nasiitu waa ilaaway alxuuta xuudkii wamaa ansaaniihu ima ilowsiinin ila shaydaanu shaydaan mooye an adkurahu inaan kuu sheego ima ilowsiinin shaydaanka mooye wax kaloo ilowsiiye ma jiro macnaha wuu arkaya markaa wuxuu iloobay inuu muuse u sheegu iloobay watakhada wuxuu ka yeeshay kalluunkii sabiilahu fi lbaxri badda cajaban wax lala yaa badda qalalaysa waa hadalka wiilku kaasu ka mid yahay qaala wuxuu yidhi nabiyulaahi muusa daalika sidaasi inuu kalluunku baxsadaayo maa shaygii weeye kunaa inu nabqii kuwa raadinay waxaynu raadinaynaba waa kaa fartadaa way ku soo laba noqdeen calaa ahaarihim raadkoodii qasasan raadqaad war waxaas waaba waxaynu doon ilaa awal baa lagu yidhi meesha kalluunkaasi ku baxsado halkaasaad ka heli baa ila awel baa loo sheegol adoon aan leeyaho meeshaa jooga yaa kaa cilmi badan baa lagu yidhi oo nabi muuse saasaa lagu canaananaya qaala wuxuu yidhi muuse markuu wiilkii yidhi baalkii halkii halkiibuu nagaga baxsaday daalika kaasi maa shaygii way kuna aynu ahayn nabqii kuwa raadinaya fartadaa way ku laba noqdeen calaa asaarihimaa raadkoodii qasasan raad raadqaad fawajadaa way heleen meeshii cabdan adoonoo min cibaadina adoommada yada ka mid a ah. adoonkaasoo aytaynaahu aanu siinay raxmatan raxmad min cindinaa xagga yaga aan ka siinay oo dee mumin ah wacallamnaahu aanu baray min ladunaa xagga yaga cilman cilmi aanu baray halkaa addoon bay ka heleen jooga addoon joogo meeshaa jooga yay ka heleen alla raxmad baansi wuxuu leeyahay dee mumin buu ka dhigay marka khadir inuu yahay waa la hubaa ee ma nabi buu weli buu ahaa waxay u badan tahay weli ahaa mana noola khadiroo wuu hadda waxaa dad fara waxay dha khadir wuu nool bal xaggaa ah inaga korayso beri joogta anagoo xera ninka iskasasaanka ee caliyada daadin bay khadir u yaqaaneen khadir lamaan dhufuna weyn khadir laba goor ma hal mar unbuu yimaada markuu yimaado haddaad garan weyn haddaad garan weyn dib damba kuugu soo noqonays khadir lamaan dhufi bayda marka dadka xunxun bay u yaqaaneen khadir xaggaa ah. dadkeenuna wuu yaqaana khadir baan la kulmay bay yidhahdeen markay ruux siaa ah u yimaadaan khadir wuu dhintay inuu dhintay waxaa u daliila nabilahi maxamed wuxuu yidhi maanta laga bilaabo ilaa boqol sano markay dhammaadaan axad maanta nafi ku jirtoo noolaanaya ma jiro nab waxaa kaleo haddii uu khadir nool yahay nabigu wuxuu yidhi muuse iyo ciise hadday joogi lahaayeen inay raacaan mooye wax kala suuragal uma noqoteen marka khadir hadduu joogo nabigu iman laha wuu dhintay khadir laakiin weli buu ahaa fawajadaa way heleen cabdan adoon oo min cibaadinaa addoommadayada kamid a ah, kaasoo aataynaahu aan siinay raxmatan raxmadaan siinoo mumin ka dhignay raxmadu min cindinaa xagga yaga ka ahaatay wacalamnaahu waan baray min ladunaa xagga yaga cilman cilmi baanu baray marka cilmigaasi waxa weeye yani qeybka oo la ogeysiiye maaha cilmi u gaaraho ilhaama oo u gaara oo natiijadiisa dambe ilaahay ogeysiinayo yaa alla siiye qeyb u ogyahay maaha qaala lahu muusa wuxuu ku yidhi hal atabicka ma ku raaca calaa an tucallimanii inaad ibarto mimaa kii xagga culumta lagu baray rushdan sawaab inaad iga barto ma ku raacsa meesha waxaynu ka qaadanaynaa dalabalcilmiga dadka culimada ah bal dadka aan culimada ahaynbadain cilmi la raadsado oo la doonto waa sida haddana si edabsan buu ula hadla aan ku raaca ma dhihine ma ku raacaa buu yidhi isagu u bandhigay wey cilmiga waa in la raadsado saxaabadu hal xadiis bay u safri jireen intay sahay u qaataan hal xadiisoo meel heblo lagu sheegay iyo intaasoo maalmood usii socon cilmigu alcilmu yutaa walaa yatii cilmiga waa loo tagaay isagu ma yimaado cilmi ku iman maayo adigu tag wey qaala lahu muusa wuxuu ku yidhi hala tabicuka ma ku raaca calaa an tucalimanii inaad i barto mimaa kii culimta lagu baray rusa sawaab inaad iga barto qaala wuxuu yidhi khadir in nawfulbakaali laydhaa baa yidhi muusahan khadir ayseleni muusihii muuse bin cimraanaha ma aha nawfulbakaali nin laydhaa baa yidhi cabdullahi binu cabaas baa loo sheegay kadaba caduwullah buuli waa beenti buuli waa khadir iyo muusihii in cimraan ahaa qaala wuxuu yidhi khadir inaka adigu lan tastadiica kari maysid macii macayga sabran adkaysi kari maysid ma adkaysan kartid yacni wuxuu og yahay waxyaabo sharciga daahirkiisa khilaafsan oo xaqiiqadana sax ah inuu samayn doono markaa nabi munkarkan inuu dafiri buu garanaya uunu adkaysanayn uley war maxaad sidan u taasuu garanaya qaala wuxuu hi innaka adigu lan kari maysid macii aniga la jidhkayga sabran wax karti a ah u yeelan mayso ma adkaysan karti wakayf tasbiru seead ugu sabri calaa maa shay lam tuxid aadan ku koobi shayga khabaran war ahaan aadan ku khubran war ahaan aadan ku koobi waxaan weligaaba lagaaga warbixinin oo laguu sharxin oo laguu jeegin baa samaynay sideed ugu sabri bui kuma sabri kara ilen muuse nahyigu nahyi iyo amar buu la imanay wixii xunna wuu ka hortegayaa wuxuu yidhi inaka lan tastaiica maciya sabra wa kayfa tasbiru saad ugu sabri calaa maa shay lam tuxid aadan ku koobin shay khubra wax warbixin aadan ku koobin qaala muuse wuxuu yidhi satajidunii waad iga heli inshaa allah alla hadduu doono saabira nin adkaysta walaa casii kugu diidi maayo laka adiga amra wax amara kugu diidi maayo insha allahu tacaala inaan sabraad iga heli oo sabir baa la igu yaqaanaa wax aan kugu casi ood isheegtay oo ifartay ama ii sheegtayna kugu diidi maayo muuse qaala wuxuu ihi muuse satajidunii waad iga heli inshaa allahu alla hadduu doono saabiran ku sabro adkaysta walaa acsii kugu diidi maayo laka adiga amran qaala wuxuu yidhi fainitama shardi buu la galay fainitabactanii haddaad iraacdo falaa tas'alnii ha iweydiinin can shayin shay ha iweydiino maxaa saa u yeesha ay dhihin haddaa uxdisa kaaga sheego laka adiga minhu shayga dikran war aan kaaga sheego haddaad nin yahu iraacdo shardi waxaa ah bishardi waxaa ah, waxaa sameeyey inaadan weydiinin ilaa anigu aan kugu bilaabo aan kuu sheego adigu haygu bilaaben anaa kuu sharxiyo kuu sheegaya adigu haygu bilaaben buuli qaal wuxuu ihi fain itabactanii haddaad iraacdo falaa tasalnii ha iweydiinin can shayin shay xataa uxdisa ilaa aan kaaga sheego laka adiga minhu shayga xaggiisa dikran fadalqa heshiiskii saasuu ku dhacay wuxuu nabi waan adkaysan buui waan sabri isla waxna hay weydiini bu sidii bay ku heshiiyeen fandalqaa way tageen hataa idaa rakiba markay fuuleen fi safiinati doon kharaqahaa khadir wuu dilaacay doontii loox buu ka bixi gudin intuu qaatay qaala wuxuu yihi miyaad dilaacisay lituqriqa inaad halaagto ahlahaa dadkeeda laqad jiita waxaad la timi shan imran oo bashica shay xun la timid buudi xeebta iyagoo jooga iyay dooni soo martay doontiiba marka khadir bay garteen aan idraaci khadir bay garteen bikayri noolin bay ku qaadeen noolil-aan bay ku qaadeen way fuuleen iyagoo badda dhex socda iyo gudun qaatay khadir iyo doontii loox ka bixiyey markaasuu dee u adkaysan karo markaasaa wuxuu yidhi war doontii maxaad u dilaacisay buui shimbir yar baa intuu doontii isku soo taagay oo badda afka geliyey buuhi muusow cilmigaagii cilmigayga oo la isku daray shimbirkaasi badda wuxuu kala dhacay madhannu yidhi cilmigaagu sidaa ogow buuri adna cilmi baa lagu siiyey adna cilmi baa la siiyey fadalqaa way tageen xataa idaa rakibaa markay fuuleen fi safiinati doontii kharaqahaa wuu dilaaciyey khadir intuu gudun qaatay buu loox ka bixiyey qaala wuxuu yidhi akhraqtahaa miyaad dilaacisay lituqriqa ahlaha dadkeeda inaad halaagso masaasaad marka laamtaa laamucaaqibaa la yidhaha ujeeddada uu khadir u dilaaciye ma inay halaagsamaan la mucaqibaa la yidhaahda laqad ji'ta waxaad la timid shay imran oo xun oo bashacaad la timid qaala wuxuu hi khadir alam aqul laka miyaana kugu dhihin inaka adigu lanta sadeeca kari maysid maci aniga macayga sabr wax sabri kari maysid miyaana kugu dhihin buniyo waatan midaan sheegay ka afeefanayo waatan qaala wuxuu yidhi alam aqul miyaana ku dhihin inaka adigu lanta sadeeca kari maysid macayga sabra qaala wuxuu yidhi muuse laa tuaakhidnii ha ii qabanin bima waxaan iloobay walaa turiqnii hay culaysinin ha igu kalifin min amrii amarkayga cusran culays haysaarin yani la socodkaan kula socdo wax dhibaataa ha ii geysani wey oo hay dhibin wey marka nabigu wuxuu yidhi calayh salaatu wasalaam muuse tii hore ilow shay ka ahayd buuri tii hore ilow shay ka ahayd buuri lagu adkaysan waayo doontan la dilaacinaya dadku fushanya badda dhex socda dee wuxuu horey u arkay maaha qaala wuxuu yihi laa tuaakhidnii ha ii qabanin bimaa nasiitu waxaan iloobay walaa turiqnii ha igu culaysinin ha idul saarin min amrii amarkaygan aan kula socdo cusran culays wuu dhaafay taa hataa idaa laqiyaa markay la kulmeen qulaama wiil faqatalu wuuba dilayba qaala wuxuu yidhi qatalta ma waxaad dishay nafsa nafsa kiyatan oo aahirahon dembi lahayn bikayri nafsi naf kale kayrkeed yaad u dishay laqajita waxaad la tuwashaan shay nukran oo la dafiro loo adkaysan karayn iyagoo socda oo socday caruur meel ku ciyaari iyay u yimaadeen wiilkii ugu qurux badnaaba intuu qaabto madaxa maroojiyaa layidhi ama uu gowracay adu si walba waa la yidhaha madaxu ka fujiyaa layidhi markaasuu ruban wiilkan maxaad u dishay maxaqdaraad ku dishay waatuu awelka afeefanay fandalqaa way tageen xataa idaa laqiyaa markay la kulmeen qulaaman wiil faqatalahu uba dilayba xataa idaa laqiyaa intay kala kulmaan qulaaman faqatalahu qaala wuxuu hi aqatalta miyaad dishay nafsan naf zakiyatan oo daahir ahoon dembi lahayn bikayri nafsin naf keyrkeed miyaad u dishay naf u dilay keyrkeed miyaad u dishay laqad ji'ta waxaad la timid shay-an shay nukran oo wax la dafiro oo loo adkaysan karayn qaala wuxuu yidhi alama qullaka miyaana kugu dhihin inaka adigu lantasadeeca kari maysid maci aniga maciga sabra weli waa adkaysan kari mayso ii weyn miyaan horey kugu dhihin qaala wuxuu yidhi alama qul laka kugu dhihin inaka adigu lantasadeeca kari maysid maci sabran qaala wuxuu isaaltuka haddaan ku weydiiyo can shay in shay bacdaha tan dabadeed falaa tusaaxibnii hayla saaxiibin buuli qad balaqda waxaad ka gaadhay miladuni jihaadeeda cudran garowshaad ka gaadhay buui haday haddaad iska kay reebto su-aal dambe haddaan ku su-aalo iska kay reebto garowshaad leedahay wax eeday kuma saarooy war soo kuma dhihin buu ihi igu sabri maysid markaasuu ihi in sa'altuka haddaan ku weydiiyo can shayin shay bacdaha su-aashan dabadeed falaa tusaaxibni hayla saaxiibin qad balaqta waxaad ka gaadhay miladuni jihadayda cudran garowshaad ka gaadhayo markaa eeda kuma raacsana wallah subxana